kastay kiisa wanaagsan rasaqnaakum aan ku arsugnay waxaan wanaagsan oo aan ku arsugnay cuna ayaa iyanaan reer bani israa'iila waxna akaysasana nicmadii waa isku kufriyeen wayna kaysadeen markaasaa ilahay ka gooyay arrintaas marka markay ku dhacday dulmi ayaga xaggooda ka yimid oo macaasiyada ka dhashay markaa ku dhahale wamaa daramuuna nama aysan dulmin oo awaya dulmiga ay sameeyeen mid annaga wax noo geysanaya maahan maxaa yeele daalimka dulmigiisu ilaahay waxma dhimi karo waxa waxna lama luro alla lamana lura lamana anfaasiisaba markaasuu dhahay alla wamaa dalamuuna nama aysan dulmin walaakin kalkeeda kaanu waxay ahaadeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiyo ayagaa isdulmiyey maxaa dulmiga ay samaynayaan cuquubada ka dhaasa ayaga kusoo noqonaysaa haddana alla wuxuu yii wadkuru xasuusta reer banu israaiil id waqtiquna aan dhahnay oo waxa weeye markay tiiha ay ka baxeen wadkuru xasuusta id waqtiquna aan dhahnay udkuluu gala haadihi alqaryata qaryadan oo kana gala qaryadaasi baytalmaqdas ha yahaad adase magaalada ariixa la yidhaahdo oo isku meesha ku taala ahlasaa dhulkaa falastiin weeye jaraka loo yaqaano ayay aadaa la yidhi marka ilahi huri waxaa u dhahnay udkuluu gala haadihi alqaryata qaryadan oo kana hadda nabiyullaahi muuse iyo haaruun waxay ku dhinteen zamiinkihi waxaa laga nab yeelay yuushac ibnu nuun asaa dhahayaa marka waxa horay ayaa loogaga tegay oo saas u tiilay asaa lagu dhahayaa fakuluu cuna minhaa qaryadan xaggeeda xaysu meesha shiidkum aad doontaan raqadan aglan usoo qadaro aglan cunayd agligaasoo raqadan oo waasaca fakuluu cuna minhaa qaryadan xaysu meesha shiidkum aad doontaan aglan weeye masdaraa soo qadaro asaga raqadataan noqonaysaa sifatu limasdari maxduuf aglan cunayd agligaasoo raqadan oo waasaca weeye meellaan laydinka shilayni wadkulu baada albaabkana galo qaryada albaabka ka gala sujadan xaal aad kin kuu sujuudaayo oo markaad albaabka gelaysiin sujuudan tii luqawiga cadliyo tawaaluc ku gala ayaa loola jeedaa ee tii jabhaga dhulka dhigaya maaha waquluu dhaha ayaa u dhacnawdha ilaahay xidatun usoo qadaro mubtade mas'alatunaa anaga ah, su-aa dembihooyis weeye dhaha xidatun masalatuna anaga ah, su-aashayn waxaan rabno xidatun dambihoodis weyn dembiga noo dhaaf naqfir lakum waanu idin dhaafaynaa khadaayaakum dunuubtina waa idin dhaafaynaa wasanaziidu waana u ziyaadinaynaa almuxsina kuwa wanaagga fala oo wanaagga kuwa fala waxaa loola jeedaa wixii la faray oo khayr ahay qofkii kasii ziyaadiya oo shay ziyaada la yimaada waa lagu sii sawaabinaya wasanaziidu lmuxsiniina kuwa wanaagga falaayana waanu u ziyaadinaynaa ilah wuxuu yiri subxaana watacaala sidaas marka aan dhacnay fabadala aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga falay dhaalimiintii oo ku jiray ayaga way bedeleen bilqawli soo qadaro qowlka way bedeleen alladii qowlkaasoo qiila lahum loo yidhi qowlan qowl ay ku bedeleen qowlkaasoo kayr aladii sii aan ahaynin qiila lahum loo dhaxay wixii markaasi lagula dardaarmay oo markii tii hor ay ka baxeenay magaalada baytalmaqdes ay gelaayeen ambase ariixa ay gelaayeen magaalada hadda jerusalem la yahawaaye oo falastiin ay ku eeyaaliine hadaladii markaasi la yidhi oo wanaagga u ahaa ay kulli way khilaafeen reer binu israa'iil waa niman aad iyo aad u madax adag wadadaas ka bax markii layihaha middeeda kalay marayaan geridaas ka bax hadii midda kalay marayaan waa niman aadi aad dhibaato iyo waxa wey madax adeyg iyo mucaanidnimo ayaga dham ugaga samaysan alla markaas wuxuu dhahay fabadala ladiina ku way bedeleen daramuu dulmiga falay qawlan ow dha ilaahay bilqawli soo qadara qawlku way bedeleen alladii qawlkaasoo qiila lahum loo yiri qawlan qowl ay ku bedeleen qawlkaasoo kayr aladii kii kayrkiisa qiila lahum loo dhacay meesha hadda la yidhi waqulu xidatun waxay yidhahdeen waxaad tidhahdeen noo su-aashaynu waa dembi dhaaf waxay dhaheen waxay yihahdeen xabatun fii shacrat waxaan rabnaa waxay yidhahdeen xabad oo shaciira ah oo raashin qamadiyaan doonayna ay dhaheen mooyaane dembi dhaaf iyo waxba ku fali mayno meeshi markaasi waxaa weeye kayantood oo markaasi magaalada idinkoo sujuudaya ah gala la yidhi leh wadakhaluu way galeen magaaladii yasxafuuna calaa astaahin ayagoo berida ku gurguuranaya zaxfiyay ku galeen hawaalu meeshii la raba inay ku galaan ayagoo barida kusiqaayo ayay galeen intaasna waxay jebinayaan hadalka ilaahay iyo rasuulkiisay jebinayaan waa dad aad iyo aad u madax kakanay ahaayeen hadda arrintaas markay sameeyeen maxaa ku dhacay cuquuba ku dhacday maxaa yeele macaasida haddii la sameeyo oo si cad oo qofka isagoo macsida og hadduu cinaada u sameeyo cuquubada kusoo degdegaysaa weliba annagoo ummatu maxamed ah ilaahay wax badan asura mooyaane ummadii hore markay wax galaan horay baa laga cadaabi jiray haddanse waxa weeye haddii la ismasaamaxo oo fadliga ilaahay rasuulkeena uu nagu masaamaxo waxyaaba badan hadda cadaabka istaalka ahay caalamkaan oo dhan waa laga hasciyey cadaab jirisdiisa ma laha rasuulkeena ilaahay wuxuu dhahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmadda nabigeena caalamka wii oo dhan ma aha mid muslimiinta kaliya ku siman gaalada xataa way helayaan markaas waxa weeye dadkaas waxaa lagu ridi jiray cuquubo oo deg deg ahaa ku dhex jirtay markaasuu dhahay alle fa anzalnaa waanu dejinay cala ladiina kuwii dalamuu dulmiga faray rijzan cadaab ayaanu ku dejina udha ilaahay min asamaai samada anuga soo dejinay bimaa kii sababkiisa kaanay ahaadeen yafsuquuna kuwa faasiqooba ilahi wuxuu yihi faanzalnaa waanu dejinay cala ladiina kuwii dalamuu dulmiga faray rijzan cadaab ayaanu ku dejinay cadaabka muxuu ahay baa daacuun sidaas markay sameeyeen daacuuna ilaahay ku riday markaasaa yoonkaas todobaatan kun ayaa hal mar ka dhimataa layidhi waxaasna maxaa samaynaya macaasida iyo dunuubta asarteeda weeye hadda maanta maxaa la samaynaya khilaaf ilaah iyo rasuulkiisa lagu khilaafaayo aad i aad ayuu u tira batay marka cuquubada dhacaysa cadaabka dhacaaya cudurrada dhacaaya mashaakilka dhacaaya abaaraha dhacaaya waxaasoo dhan wax dembi la kasbado waayo maxaa yeele annaga laftirkeena ilaahay wuxuuna yidhi wamaa asaabaku min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wax idin asiibo oo musiiba waa waxaad idinku kasbateen wayacfu can kasiirin wax badana ilahay waa idinka cafinayaa hadda marka ilaahay intuu noo cafinaya weliba ka badan ee haddii addiimadii aanu samaynay cuquubadoodina hadduu dhigi lahay cidna nagama joogteen walow yaakudillahu naasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahra min dadka waxay kasbadaan haddii loo qabanayo ahlada dusheeda qofba loogama tageen waxaa badan maxaa yeele dadka waxaa badan daacadiisa iyo macaasidiisa macaasidiisa ayaa badan marka hadda dadkaas horay baa looga fuli jiray annagana wax kasta ayaa dhacaya waxaan ku tegi doonaa markii waxa weeye wax yar ay khilaafeen nabiyullaahi muuse qisada bilcam binu baacuur haddii ilaha yidhaahdo ay markaasi ninkii naagta uu ka zinaystay keligeed in haddana todobaatan kun dhaacun looga dilay haddana macnaha zino iyo macaasi iyo shay ilaahay ka raalli ahayn maxaa la samaynayaa taas baa la doonayaa markaasi barwaaqo iyo khayr lagu jiro taas waxaa shay aad iyo aad caqligu fogeeye diinta ka fogeeye kaanzalnaa waanu dejinowdha ilaahay cala aladiina kuwii dhalamuu dulmiga falay kisan cadaab ayaa mina samaaya samay uga soo dejinay bimaa sababkiisa kaanuu ay adan yafsuquuna kuwa faasiqooga bisaabi fisqin weeye daacadii ilaahay ka baxeen markaasay halaagsameen marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad oo suurat lbaqara ka mid a ah. waxaa ilaahi subxaana watacaala uga soo warramayey oo aynu kusoo dhex jirnay amuurihii soddonka ahay oo reer banu israa'iil lagu tirtirsiinaayey nicmooyinkii tobanka ayuu alla ugu nicmeeyey iyo qabaa'ixdii tobanka ah ayay sameeyeen iyo intiqaamaadkii ilaahay uu ka aargu aargusaday cadaabka uu kusoo dejiyey ayaa ilaahay nooga soo waramaya subxaanau wa tacaala ilaah laga oo ka dhammaanaya diskuna sidaa ay u soconayaan waxaa marka casharkeena hore ugu dambeeyey markii reer banu ay ka baxeen waxyaabihii la yidhi oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala waxaan dhacnay qaryada tangara taasoo aheeda bayt almaqdes ama magaalo laya ariixa amase jeriko hadda loo yaqaano waxaadna ka cuntaan meel alaala meeshaad doonaysiin cunto oo waasaca ah oo aan ciriiri lahaynin albaabkana gala magaalada keedaa idinkoo markaasi hoobanaysiin oo tawaalucaysiin gala waxaad la tidhaahdaa waxaanu su-aalanayna dembi dhaaf weeye waanu idiin dhaafaynaa dunuubtiina qofkii wanaag sii sameeyo intaa ka ziyaadanya annaguna waan u ziyaadinaynaa arrintaas markii la yidhi kuma aysan camal falin way bedeleen buu ilaahay na soo dhahay kuwii baalimiinta ahay qowlkii loo yidhi qowl ayuu ku bedelay kii aanan ahayn maxaa yeele meeshii la yidhi waquulu xidatun waxay yidhaahdeen xabatun fii shacrati waxaanu doonaynaa xabad oo shaciir oo heeda ama taqamadiya haddana waxa waaye magaaladii way galeen ayagoo berida ku garguuranaya alla markaas wuxuu dhahay waanu dejinay kuwa dhaalimiinkaa cadaab ayaanu kusoo dejinay samaduga soo dejinay sababtuna waxay ahayd fisiga ay sameeyeen oo dhaacuun ayaa lagu halaagay saan horuu sheegnay meeshaan marka waxaynu kogelaynaa war cusub oo markaasi nicmooyinkii loogu necmeeyey reer banu israa'iil ka mid a markay zitiha ay ku jireen alla markaas wuxuu dhahay wadkuruu xasuustau ilaahay wadkurna waa la dhigi karaa laakin in saas wadaa roon wadkuruu xasuustau ilaahay id wakti istasaa uu waraab dalbay muuse nabi muuse liqoomihi qoonkiisa u waraab dalbay qoonkiisa marka u waraab dalbaayo waqad cadashuu fitihi ayagii fihi ku oomay ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkur xusau id wakti istasaa uu waraab dalbay muuse nabi muuse liqoomihi qoonkiisa u waraab dalbay hagunaadiidna aan u dhahnay idrib ku dhufo muusow bicataaka ushaa meel xajaa dhagaxa ku dhufo dhagaxaana waxaa weeye kii maladiisa la cararay ayuu ahay fanfajara deedna waxaa ka soo burqaday ayuu dhahay alle minhu min alxajari dhagax waxaa kasoo soo burqaday itnataa cashrata cayran laba iyo toban ilood ayaa ka soo burqadu laba iyo toban ilood waxaa weeye bicadad ilasbaab intii markaasi qabiilay ahaayeen laba iyo toban ilood ayaa kasoo soo burqatay qad calima waa ogaadowdha ilaahay markaas kullu unaasin kalla arka kulligiisa mashrabahum makaana adowgooda ayuu ogaaday waqulna allahuma soo qadara waxaa u dhacnowdha ilaahay kuluu cuna washrabuu caba min risqillah ileyh risqigiisa walaa taxsow fasaadina filardi dhulka mufsidiina xaalatiin kuwa fasaadinay arrintaan hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa nicmooyinku waaweynaay oo reer banu israaiil loogu nicmeeyey oo tobanka ahay oo markaas halkaan nuu sheegaayay mid ka mid a ah marka waxa weya marka oo tiiha ay ku jireen ay tiiha ku oomeen tiihi markay ku oomeen nabiyullaahi muuse ayay kusoo carareen markaasay ilaahay subxaana watacaala roobdoon inuu u sameeyo oo ilaahay roob ugaga doono amase biyo uun ay helaan sidaasay weydiisteen markaasuu dha ilaahi subxaana watacaala tacaala wadkuruu xasuusta ayay baa la xasuusinayaa id wakti istasqa uu waraab dalbay muuse nabi muuse liqowmi qoomkiisa u waraab dalbay waqad cabatuu fi tiihi markay tiiha ku oomeen faqulnaa waxaa dhacnow ilaahay irid qofalka muu soo baxaa saaka alxajara dhagaxa ku dhufo dhagaxaan waxa wey waa dhagax yar oo laga cararay maradiisi la cararay maxaa yeele reer buniisa ay niman aad iyo aad u badan bay ahaayeen nabiy muuse ayay dhibeen waxay yidhaahdeen inahu aadaru sheera ayuu qaba dhaheen amase waxaan loo yaqaano eernada loo yaqaano ayagoo ka been sheegaayo haddii ilaha yidhahdo suura waan ku doonaa hadii suurat laxzaab وقول إله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأه الله مما قالوا وقول إله ومركاسي وعاي مركاسي إلهي سبحانه وتعالى أيها تبري هاي مؤمنين ترى وعاي يجي ها نقرأ إلهي كل نبي موسى بغيوه قرآن قط إلهي ما أيها تبري هاي معاي أنا ما أنت oo madaxa uu ku qastay ushiisa ayaa biyo ka soo burqaray maradiisii la carareen marka maradii markay ka qaadeen asaguna dhabarkaasi uu dhar layahay ayuu ka raacdaystay markuu ka raacdaystay asagoo dhar lahayn ayuu jamac reer banu israaiila meelay joogaanay soo maray markaas waxay yidhahdeen alla ilaaha dhulkan u wanaagsan weeye wax oo qabana ma jirtay dhaheen asagana maslacada looga dhigaayo fanfajaad waxaa ka burqadow dha ilaahay minhu min alxajari dhagax isna saacata sacayna laba iyo toban ilood labada iyo tobanka ilood waxay uga burqayeen reer banu israiil laba iyo tobanay ahaayeen laba iyo toban qabiilay ahaayeen qad calima ogaaday baa marka alle kuwa unaasin falla arka kulligiisa mashrabahu makaana adeegeeda qolo walbay ha ogaatay oo ilaahay ay ku hanuunsay meeshay kacadaysay oo cid kale aysan la wadaagsanaynin markaasaa qabiil walba wuxuu ku aaday meel ilah u kacdo usoo qadara waqulnaa wallahu maxaa dhacnawna ilaahay kuluu cuna washrabu cada min rasulillah ilayhi sabiisa walaa taxsuha ka tahaadina reebka masaailow filaahi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalatinka fasaad xaala mu'akada licaamilaha weye haddana alla wuxuu dhahay wadkuru haddana xasuusta id wakti qultum aad tiraahdeen tanna waxay kamid tahay qabaaxdoodii yaa muusaa muusow lan nasbira sabri mayno calaa dacaamin dacaam waaxidin oo keligiisa waxaan horay soo marnay markay tiiha ku jiraan manni iyo salwo in la sii jiray oo malab ekaasuga soo da-aayo iyo waxa weeye shibir hawsan amba xayilan qalanayaan ama hilib sulan ayaa u imaan jiray waxyaabihii markaasay diideen waxay dhaha waxayaan way naga bateen wax kalaan doonaynaa waa hidka ayagu aysan shaqaysanaynin baniaadamka marka sidaas ayuu maaragtay u jisaarnimo badan yahay wadkuru xasuustayda ilahay id wakti quurkuna tiraadeen yaa muusa muusow lanasbira anagu ku sabri mayno calaa dacaamin dacaam waaxidin oo keligiisa nooc kaliya ma hadno ee fadci lanaa nootuu rabbaka rabbigaada yukrib lanaa noo soo bixiye mimaa kii waxa nooga soo bixiye tunbitu lardu aradu ay dhalinayso oo min baklihaa baqarkeeda wa qisaayihaa qaraweekaheeda wa fuumihaa toonteeda wa cadasihaa digirteeda wa basarihaa basasheeda waxyaabahaas kufrawaadka ayay markaasay deenayaano axlada ka baxaaya markaasay waxay yidhahdeen fadcu lanaa noostuu ka rabbigaaga yukrij lanaa ha noosoo bixiye shayan isaga soo qadira ka sifay shay shaygaasoo mimaa kii kamida tubbitu ardu axladu ay dhalinayso oo min baqlihaa ninkaan bayaani weeye baqalkeeda waxyaabahaas buquusha oo la cunaayo weye ah, sida maaragtay ah, oo waxyaabaha kan oo eh, cagaarkaa weye sida bigilka iyo salaatada iyo waxyaabahaas wey ay ka wadaan markaas ma laasaa dhalay sida khuraaska basalbaarka iyo fadliga bedalka iyo muluukiyada waxawey waa maaragtay aan salaatada iyo wixiisada waxaasay wadaan markaasay waxay yidhahdeen min baqlihaa baqalkeeda waqisaa'ihaa faraaweekaheeda ah sida badiiq oo kalentooda iyo qajaarka ay ka wadaan wafuumahaa xindadana waa la yidhahda fuumka waxawey waa xindada waa gelaydaa layidhi amase waxawey toontana waa la yidhahdaa waadasiha digirteeda adadka iyana waa digirta waaweyn ayaa la yidhahdaa oo waktigii abaaraha ay dhihi jireen dadku beebeesheeda dhihi jireen wa baqasheeda ah qaala wuxuu u dhahay nabiy llaahi muuse asagoo haydaataynaayo atastabdiluuna ma bedel qaadanaysiin alladiikii huwa isaguba adnaa liita bidadiikii bedelkiisa huwa isaguba khayrun khayr badan ma sharaf badan baa ilaahi idin siiyey asaad ku bedelanaysiin shay khafiif qaala wuxuu dhahay nabiy llaahi atastabdiluuna miyaad bedel qaadanaysaan aladikii huwa isaguba adnaa akhas weeye liito hooseeye biladikii bedelkiisa huwa isaguba khayr khayr badan oo sharaf badan weye oo bedelkiisaad qaadanaysaa istifhaamu inkaari waaye way diideen marka markuu saas dhahay inay ka raabtaan markaasu ilaahay koobay ilahay marka sidaan u leeyay alla marka reer banu israel waxau dhahay ibiduu dega mitran magaala dega horta meel magaala dega markaas ragaa dad iska socda oo socodkooda wax lagu sii ayay ahaayeen laakiin wuxuu dhahay magaala dega ayuu dhahay ibiduu dega mitran magaala dega faina lakum waxaa idin sugnaaday maa saaltum waxaad su-aalatiin nabaadkaan aad sheegaysiin waad helaysiine waa inaad meel magaalo aad degtaan maxaa yeele dadka waxa weeye beeraha tabcada oo ashyaadaas meel bay degayaan dad socda waxa weeye wax matabci karaan sidaas markay ku kaxeen oo wixii ilaahay subxaana watacaala alla uu siiyey ay ka doorteen arrimahaas ayagana arrintaas dulli baa uga dhacay reer binu israa'iil kaasoo ilaa yowmalqiyaamati xataa laazimaaya oo weliba waxaa la yeelowdha ilahay calim korkooda adillatu dulli ayaa la yeelay adiliga alxayaa wey iyo walbaskaasi miskiinnimo fakri raadkiisa weeye iyo khizi weeye fahiya laazimatu lahum wain kaanuu akniyaa lizumadihami lmarhuubi lstati waxaa la yidhi reer banu israaciil markii arrintaas ay doorteen ilaahay wuxuu dhahay waxaa la yeelay dushooda dilinimo iyo walmaskaasku miskiinnimo fakri raadkiisa waxaa la yidhi ninka reer banu israaciilah ee yahuudiga xoolo kastau leeyahay waxaa ka muuqataa la yidhi miskiinnimaa ka muuqata iyo faqri faqiixnimo ee mid masaaba waxa weeye waxaysto oo faraxsano oo waxa weeye ma ahan wadaawa macnaha cuquubada jaminkaa fasiirto weeye wadaawi waxay la noqdeen ow dhahay alle biqanadin cero oo minallahi waxgiiskaat wadaawi waxay la noqdeen ow dhahay ilaahay biqanadin cero oo minallahi waxgiiskaat wixii markaasi waxay ka heleen cero ilaahay sababtoo ah ilaahay waxau ku siiy inaad haalu ku noqotaa la doonaya wixii ilaahay ku siiy haal haddaad ku noqon weysid waxaa kaaga imaanaya cara kuu dhacays cara ilaahay waa kuu dhacays markaasuu dhahay alla subxaana watacaala daalika kaasowd ilaahay lardigaas oo waxa weeye dulliga la yeelaiyo maskarada iyo carada ku dhacday biannahum bisaabi annahum sababka ay ku aas ayagu kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa ku kufriya biaayaatillah ilahi aaskiisa aayaadka ilaahi subxaana watacaala ay ku kufrinaayeen wayaktuluuna ay dilaayaan haddana annabiyiina nabiyaasha ay dilaayaan bikayri alxaqi xaq ku dilaayaan wayaqtuluuna nabiyiina nabiyaasha inay hadda waxaa wey nabiyaasha ay dilaan waxaa kamida nabi zakariya kamida iyo nebi yaxya isdhalay ayaa kamida weye ambiye aad iyo aad u fara badan ay dileen waxaa la sheegay reer banu israa'iil inay maalin kaliya toddobaatan nabi ay dileen ay markaasi waxaa weeye suuqda ay dhigeen subaxda hore ayay toddobaatan dileen galabtiina waxay dileen aa layidhi saddex boqol oo dadka culamada ahay oo ambiyadaas la soco jiray ah. marka waxaa weeye diinta dadka kasoo horjeeda oo ma dadkuna waxa wey diin ma jecla iyo halkeeda ilaa qof ilaah iimaan siiye mooye marka sidaasaa alla uu dhahay subxaana watacaala arrimahan ilan hadda adi waxa wey dadkii diinta ahay dil iyo dhibaato loo geysto ale ilaahay iyo markaasi cuquuba ka dhalanaysa daalika kaasuu dha ilahay haddane dimaarkiisa kiisa ku adacasow ay caasiyeen rabbigooda oo wakaanuu ay aadeen yaxtaduuna ku xadgudba xuduud ilaahay ka khilaafsadeen hadda marka waxaa loo soo celcelinayaa daalika waxa wey ta'kiid weeye ila ladiina kuwa aamano rumeeye dha ilaahay kuwa ambiyada hore rumeeyey iyo waladiina kuwa aaduu yahuudooba yahuud weeye iyo wa nasaara nasaaro iyo wa saabiyiina kuwa yeeshay saabiyiintu waa qola yahuudda kamid ahay ama nasaarada ama magacanba man aamana ruuxi rumeeya bilaahi alle iyo weligeed yoonka alaakhira oo dambo amila camal falana saalixan camal suuban falahum kuwaas waxaa u sugnaado dhagaale ajrun ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsine ayun korkooda caamayso walaa hum mana ahaanaan yaxzinu kuwa keenaaynudha ilaahay aayadatan hadda marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga waramayaa dhowr qaybood ayuu nooga warramaya iyo wax laga doonaayo waxaa weliba la yidhaha aayadda waxaa weeye muctarila mid dhex gashay qisaskii reer banu israa'iiliy laga warramaaye alla markaa wuxuu leeyahay subxaana watacaala in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waxa weeye markaas waxaa laga wadaa ambiyadii hore iyo waladiina kuwa haadii yahuudoobay iyo wa nasaara nasaarow dha ilaahay iyo wa saabiyiina kuwa iishow dha ilaahay intaas bacyuu dha ilaahay haddii la isku soo daro saabiyiintaan saa horuu sheegnay waa qayb yahuudda ka baxdaa layidhi ama nasaarada ka baxday ama waa qayb goonideeda intaas isku dara ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala man aamana huwa ka rumeeyo bilahi ala rumeeyo iyo weliyo milyoonkii alaakir oo dambe zamanka nabigeena wey alayh salaatu wasalaam waxyaabihii hore la sheeganayo la dooni maayo wuxuu dhahay alla subxaana watacaala man aamana ruuxi rumeeya bilaahi alle iyo weliyo milyoonkii alaakir oo dambo hadda intaa waxaa laga wadaa zamanka nabigeena alayh salatu wasalaam ayaa iimaan laga doonayaa ilaah iyo rasuulkiisa la rumeeyo maxay haddaan rasuulka aysan rumaynin iimaanka kaloy sheeganayaan oy leeyihin ambiyadu horaan rumayn waxba uka rumayso waxaa hadda markaasi iimaan layska doonayaa waktiga nabigeena alayh salaatu wasalaam ayaa la rabaa way ambiyada hore waa rumaynaayo wixii yahuud sheeganaya wixii nasaaro sheeganaya wixii saabiyiina ayaa alla wuxuu leeyahay man aamana billahi alla ruuxi rumeeya iyo walyomiyunka alaakhir oo dhan waa fii zamani nabiyina sala allahu alayh wasalama wa camila camal kala saalixan camal suuban oo shareecada nabigeena alayh salatu salaam ku camal kala falahum waxaa u sugnaantiyo jamcan ooto weye falahum kuwaas waxaa u sugnaadowdha ilaahay ajruhum ajirkooda ayaa usugnaaday tawaab acmaalin weeye acmaashooda ayaa lagu tawaabinayaa cinda rabbihim rabbigooda agtiisa falahum waxaa u sugnaadowdha ilaahay ajrun ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ajirka macnaha waxaa la yidhaha asalka waa masdar bimacna iijaa weeye muraadkuna meeshaa sawo ayaa loola jeedaa waa miqdaar min aljaza weeye oo ilaahay subxaana watacaala doomankiisa u diyaariyey fii nadiiri acmaalihim alxasana weeye acmaashooda oo xasanada ayagoo looga dhigaayo muqaabil bimaxdil fadli weeye fadliga ilahay oo maxdigana weeye ee qof maanta maalinta qiyaama haddii la gaaro waxa weeye amalkiisa janna ku gelaya ma jiro sida nabigeena alayh salatu salaam xadiis saxiixa uu ku nahay marka qoladaasii dha ilahi subxaana watacaala xolahum waxaa u sugnaaday ajrun ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ilahay agtiisa waxay ka ajirkooda oo lagu sawaabiyo ayay ka cindiyadan hadda waxaa weeye cindiyatu makaana wa sharaf weeye ee hadda makaan loola ma jeedo oo ilaahay subxaana watacaala makaan lagu xageeyaa caqiida maahan walaa xawfun cabsina calayhim korkooda ahaan mayso idaa khaafa naasu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo dadku markay kuufayaan maxaa yeele dadka wanaagsano mu'miniinta ah adduunyada intaysan ka bixin ayaa loosii bishaaraynayaa sida ilaahay uu yidhi in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazala malaa'ika allaa takhaafuu walaa taxzanuu ala leeyahay ah, malaa'igaas soo degaysa cinda almowt markaasay ilaaha khawfina ma amaamakum walaa taxzanuu ana tiiraayoona ah, waxaad uga soo tagteen adduunyada marka ilahay wuxuu leeyahay walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ahaan maysa waa idaa khaafanaasia dadka dadku cabsanayo maxaa yl qofka markii uu soo dhimanaayaba qablilmowt haddii loo soo bishaareeyey qiyaamo wuxuu tegayaa isagoo cabsi aan qabin walaa mana ahaanayaal ilaahi subxaana watacaala yaxdano kuwa tiiraanyooda oo waxa weeye murugule soo gaari mayso waxay ka baqaayaan nama jirta weeye marka labadaas ayadoo laga anfiyey ayay qiyaamada tegaayaan haddii hadday tagaan qiyaamadina horay ay arrintan misaari uu soo dhacdayo cabsi ay qabaan ma jirto sidaas ayaa waxa weeye ilaa mararka yaryar oo markaasi waxa weeye caqliga oo dhumaayo oo fasaxul akbar iyo waxyaabo qaarkood mooyaane waxa weeye dad kalsooni qaba weeye kalsoonidaas ayay ku tegayaan marka casharkeenu intaas uu kaeg yahay wallahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu uu ku sugan yahay waciid oo markaasi ka waramaaya oo u goodinaayo qowlka iyo ficilka iskhilaaf afalaa tacqiluuna soo garamaysiina udhaha ilaahi subxaana watacaala ficilkiina foolxumadiisa maad ka laabataan weeye marka hadda aayaddaana way kusoo soo degtay reer banu israa'iil oo lamiirkaa waxaa loo celinayaa ataamuruuna naasadan naaskaa waxaa weeye waxaa loo celinayaa reer banu israiil culimadoodii a layidhi sidaasay mas ahay waxaa lamid ahaa layidhi culamada muslimiinta layidhi maxaa yeele aayad kasta oo kusoo aroorta kufaarta kullu aayatin waradat fi tajiri bigayriha calaa cusaati lmuminiin qaacidaa aayad kasta oo ku soo gaalada waxay dabada ku jiidaysaa dadka muuminiinta kuwada cusaada ah alxaasi waxaa weeye caalimku markau kaafir uu yahay waa mucadab mid la cadaabayo min qabli cibaadi lwatan dadka asnaamta caabuda cadaabkooda cadaab ka daran ayaa la cadaabaya maxaa yeele qofka kufrigaas dembigiisu asaga ayuu yahay laakiin haddii waxaa weeye ee muslim uu yahay caalimku hase yeeshee camalka uu ku gaboodfaayo cilmiga uu ku camal falo waxau noqonaya isaguna aqbaxu cusaad cadaaban dadka cusaada hoy ah la cadaabaayo midka iyo cadaabka kufaar xumuu noqonaya sidaas ayaana markaasa ugu raajaxsanoo culamada islaamka isu waafaqsan yihiin waxaa jira inay bacli ay yidhaahdeen oo shucaraahoo markaasi shicr ay ku sheegeen wa caalimun bicilmihi lam yacmalna yucadabun min qabli cibaadi lwatan ay yidhahdeen caalim aan cilmigiisa ku camal falaynin dadkaas naamta caabuda kahor ayaa la cadaabaya waxaa lagu xambaarayaa caalimka oo kaafirka ahaa lagu xambaarayaa niyo shicirkaas sida culamaau yahuud wa nasaara weeye maxaa yeele kufaar weeye rasuulkay beeniyeen haddana waxaa sii badan fasahaadkooda ayaa sii badan marka nimankaana dadka qaraabooda ayaga naseexay jireen maxaa yeele ayagu waxa weeye way ka quusteen adduunyada way ka quusteen alla markaas wuu dhahay ata'muruuna naasa dadka miyaad faraysiin ow dhahay alle bilbiri samafal miyaad faraysiin biriga waxaa la yidhaha saa horena u soo macna ismu likulli khayra la yidhaha waa magac kulminaya khayr dhammaantiisa waxaa kamida nabiga alayhi salatu salaam in la rumeeyo oo diinta maxamed ku sugnaada xaq weeya ayay dhihi jireen wa mana ka tegaysiin ow ilaahay anfusakum naftiinana ma ka tegaysiin oo naftiina waxa weeye uguma camal falaysiin miya naftiina walxaal antum idinkuna hal kitaaba kitaabkii aad akrinaysiin waxa markaas haddana loogaga sii dhigaayo shay eeba oo xun looga sii dhigaayo kitaabkii bay akrinayaan tawreed ayo waa rag cilmila weeye maxaa yeel qofku hadduu cilmi leeyahay kitaabka akrinaayo camalkina wuu ka tegaayo waa shay aad iyo aad usii foolxun weeye tayad waxaa ku yaala waciid oo markaasi ka warramaaya qowl iyo camal iskhilaafsan ka warramaaya inay aad iyo aad u foolxun yihiin afalaa tacqiluna suu garamaysiinu ilaahay ficilkiina foolxumadihiisa maad ka laabataan wasta inuu kaalmaystow dha ilaahay bisabri sabarka kaalmaysta wasalaatu salaadina kaalmaysta wa inahaa salaadii u dhahay alla lakabiiratun waa mid culusow dha ilaahay ilaa cala alkhaashiciina kuwa khaashiciinta aysan ku cuslayn mooyaane hadda aayaddan amarka kan waxaa weeyaa la yidhi walada hadda laga soo waramaayey oo yahuudda ahayd weeye waxaa kaloo la dhihi karaa la yidhi khadaabkaanu muslimiinta iyo yahuuddaba waa ka dhexeeya haddii la yidhahdo soona khadaabkaanu muslimiinta ayuu u sugnaaday aayaddaana waxay noqonaysaa jumlo muctaridaa oo kala dhex gashay qisada ajzaadeeda weeye haddii la yidhaha culamaau yahuuda laftirkeeda laleeyahay leeyahay bis la culamaul islaam kuma jiraane waxay noqonaysaa caadiya iska noqonaysaa markaasoo muctarada noqon mayso ilaahay marka wuxuu dhahay wastaciinow kaalmaystow dha ilaahay udlubulmacuunata calaa umuurikum weeye kaalmo dalba umuurihiina ad u kaalmaysanaysaan bisabri sabarkaw dha ilaahay sabarka waxaa weeye in nafta lagu xabiso waxa ay kahanayso maxaa yeele nimankaanu waxay kahanayeen inay raacaan rasuulka alayhi salatu salaam ayagoo ka baqaaya maasibta adduunyama darajada diin iskaliya inay ka dhunto marka waxa weeye nafka oo lagu xabiso waxa ay kaanayso masaa'ida iyo daacooyinka iyo macaasidana laga tago sabarka qaybihiisu saddex waaye sabrun calaa musiibati sabr oo lagu sabraayo musiibada sabrun maaragtay calaa dawaami daaca daacadoo la gaarimo lagu sabraayo wa sabrun cala lmacaasi macaasida oo laga sabraayo weye waa inaan qofku falo weeye qofka kaamilkaana waxaa weeye sabarka saddexdiisaas qaybood qofka xaqiijiyey oo sameeyey ayaa waxaa la yidhahdaa qof saabir oo xaqiiqi ah waftaagaasi salaadia kaalmaysta ui ilaahay salaada kaalmaysta hadda salaada dikri waxaa lagu gooni helay shanigeedaa la weyneynaya maxaa yeele xadiisa ah waxau ahay xadiisu caaisha ah kaana sala allahu alayhi wasalama nabigu waxau ahay idaa xasanahu amrun amar markuu murjiyo baadara ila salaati salaadii u degdegahay salaadaas waa salaada la yidhaha salaatulxaajada weeye marka salaada waa la kaalmaysanayaao qofka haddii waxa weeye amuur ay ku dhacdo ama murugu ay qabsato ama dhibaata ay u timaado waxaa la rabaa inuu laba ragca ou dukado oo markaasi salaatulcaajaha ilaahay uu baryo sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu baab uu furi lahay weeye markaasuu dha ilaahay wa inahaa salaadii u dhahay lakabiiratun ay lasaqiilatun waa mid culus ow dha ilaahay salaadda way culus tahay yaad aragteenoo dadka saari u salaadka salaadda way ku culus tahay munaafiqiinta waatow dha ilaahay wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala markay salaada u istaagaan waxaa weeye ayagoo yahsanayo agajiida ayay istaagaayaan haddaba marka waxa weeye salaada way culus tahay yaa ilaahay qofka u fudeeye mooyaane oo hadday alla soo istismaanayo alla wuxuu dhahay ilaa cala alkhaashiciina kuwa khaashiciinta oo alla u khushuucaayo oysan ku cuslayn mooyaane dadkaas kuma cusla salaad weeye waa almaaciliina weeye almuxibiina lidaaca ilaahay daacadiisa kuwa jecla oo iisho weeye oo quluubtooduna ay ku xasisho weeye xadiidkuna waa ka waaye saxiixa akhay maa yakunu cabdu min rabbi wahuwa saajidun addoonku marka ilaahay u yahay waa marka uu sujuudsan yahay marra nabigeena waa ka dhahay salaada wa jucilat quratu cayni salaa indhahayga qabuusigeeda salaada ayaa la yeelay marka salaada waxa weeye inta khaashiciinta oo wanaagsan salaada kuma cusla laakiin dadka intiisa kale salaada waa ku culustahay tahay dadka taarikusaladka waxaa arkaysaa maanta oo dhan ayuu shaqaynayaa haw xamaali qaadayaa dadka xamaaliyiinta haw ugu wax kasta way qaadaayaan salaadaas oo waxa weeye culas aan ku hayna duka lagama karo aladiina ayuuna ilaahay khaashiciintaa laga sifaynaya aladiina khaashiciintaasoo yadunuuna yaqiininaya lanaga meeshaan yaqiin weeye yadunuuna yaqiininaya anahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooda inay la kulmaayaan ee ilaahay subxaana watacaala baxsi ay kula kulmaayana qiyaamuhu xisaabaayo wa anahum ayaguna ilayhi ilallaahi xaggiisa raajicuuna kugu noqonaya inay yihiin rumaynaaya aladiina kuwaasoo yadunuuna yaqiininaayo anahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooda inay la kulmaayaan iyo wa anahum ayagu ilayhi ilallaahi xaggiisa raajicuna kuwa unoqonaya in laii yaqiinaayo oo markaasi camalkooda ilahay ku jaasinaayo waxaa loo soo laabanaya marka khidaabka reer bani israaiil yaa bani israaiila awlaabu yacquub ayuu dha ilaahay udkuru xasuusta nicmatiya nicmadayda alla sii nicmadaasoo ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey nicmada aan idinku nicmeeyey waxaa laga wadaa shukrigeedii la imaada oo ilaahay rasuulkiisa adeeca wa aniguna fallaltukum inaa idin fadilay xasuustaw dhahay aaba'deediyaa loola jeedaa calal caalamiina caalamiinta aan ka fadilay middaha waa laydin soo celceliyaa layidhi maxaa yeele kii hore iyo midkaan ayaa fasal dheer ugu qalagala layidhi oo waxaa layidhi wastaciinu bisabri wasalaa ayaa waxay markaasi ixtimaalaysay in markaasi caam ay tahay muslimiinta iyo loola jeedo iyo markaasi yahuudda loola jeedo weeye markaasuu dha ilaahay xasuustaw dha ilaahay subxaana wa tacaala idkuruu xasuusta nicmatiya nicmadayda nicmada xasuusteeda waa in shukrigeeda laga yimaado allatii nicmadaasoo ancamta calaykum aa idinkuu nicmeeyey wa anii aniguna fadlaltukum inaa idin fadilay xasuustow dhahay calal caalamiina caalamiinta idinka fadilay caalaminta waxaa laha caalamiin zamaanhim weeye wixii zaminkooda joogay oo cuqala ahay ayaa reer bani israiil laga fadilay marka inay arrintaas xasuustaan oy shukrigeedu la yimaadaan ayaa loola jeedaa caalamiin zamaanhim weeye ayaa loola jeedaa oo hadda in reer bani israiil khalaadadoo dhan laga fadilay ma aan arrintu saas maha weeye ummati maxamedaa ilaahay fadilay rasuulkeena alay ambiyadada naga fadilay ee waa caalamaisa maanhim weeye wataquu ka cabsada dha ilaahay yooman yoom ka cabsada macnaha yoomkaas wax dhacaayo wey yoomkaasoo laa tajii aysan deeqayni nafsu naf can nafsi naf kale shayan shay aysan ka deeqayn maayo naf naf waxba aysan utarin wey waa yowma alqiyaame waxaa laga wadaa naftaane nufuusta oo kufaarta weeye gaalada waxa weeye cida wax ma jirto ayadaa waxba loo tari maayo oo qofka muuminka kaas wax maayo ayadaa marka ma anfilayso in laisu shafeecaayo ambiyadu ay shafeecayaan shuhaadadu ay shafeecayaan muminiintu ay isu shafeecayaan wax isu tarayaan ilaahayna subxaana watacaala uu ku tafadulaayo hase yeeshee waxa weeye inti markaasi aan isku caqiido ahayn ayaa waxba isu tarayno qofka muslimka oo kaafir waxu tari maayo kaafirna cid waxu tari maayo wataquu ka cabsada u dhahay ilaahay yooman yoomoonkaasoo laa tajzi aysan deeqaynin nafsu naf can nafsi naftaa shayan shay aysan ka deeqaynin waa yoma qiyaame walaa yuqbali aana la aqbali ama walaa tuqbal weeye minhaa naftaas xaggeeda shafaacatu shafaacan laga aqbalayni laysa lahaa shafaacatun wey oo laga aqbalo maxaa yeele kufaartu waxay dhihi doonaan saa yuu tegi doona suuratu shucaraa famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim maanta wax shafiicaya nooma sugnaanin sadiiq oo markaasi waxaa weeye xamiimana ma lihin waasay leeyihin walaa yuuqadu aan la qaadaynin minhaa naftaas xaggeeda adun furasho aan laga qaadaynin furasho aan laga qaadayno wax madax furasho aan laga qaadayn maxaa yeele kaafirkii haddii waxaa weeye wax kasta kuma fura u yidhah waxbama ahaaye layska qaadi maayo walaa yukhadu aan la qaadaynin minhaa naftaas xaggeeda cadun furasho aan laga qaadaynin walaahum inana ahayn nufuusti yunsaruuna loo gargaaro maalintaas ka baqow ilahi subxana watacaala wadkuruu xasuustaw dhaha ilaahay haddana id wakti najaynaakum aan korinay reer binu israa'iilow caawey nicmadii aan lagu tirtirsiinayaa min aali fircawna fircawn aalkiisa aan korinay hadda qoladaa lala khidaabaya waa qoladii zamanka nabigeena joogtay yaase loola jeedaa wixii loogu nimceeyey maxaa yeele ayagu markaasi wixii aabba'dooda loogu necmeeyey ayaa la xasuusinayaa maxaa yeele wixii aabba'daada loogu necmeeyey nicmadaasu qofka faracaane way soo faracyaysaa min aali fircawna fircawn aalkiisa anin korinay yasuumuunakum xaal idin dhedhensiinaayeen suwal cadaabi cadaabka kiisa xun cadaabku kiisa xun idin dhedhensiinaayeen markaasa ilahay fasiraya oo bayaanaya cadaabku waxa uu ahay yudabixuuna way gowracayeen ow dha ilaahay abna'akum wiilashinay gowracayeen wayastahyuuna waa iska baaqi yeelaayeen nisaa'akum haweenkiina waa iska dhaafaayeen wa fii dalikum kiinaa sua cadaabka ah amba injahaas balaa-un ibtila ayaa idin kugu sugan ama necmayn balahaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday balahaasoo cadiimun oo weyn ilahi wuxuu leeyay subxaana watacaala waxaa xasuusatiin oo shukrigeeda aad la timaadaan markaa idinka korinay aali fircawn oo idin dhedhensiinaya cadaabka kiisa xun cadaabka u dhedhensiinaya ilaah yaa caddeeye waxau dhaha yudabbixuuna way gowracayeen odh ilaahay abna'akum wiilashiina wayastaxwiina nisaa'akum haweenkiinana way iska baaqi yeelaayeen macnaha kuhanada barkood nin ninkaasina ayaa wuxuu dhahay oo ku dhahay fircawn anig oo reer banu israa'iil ka dhala doona ayaa mulkigaagu inuu baaba u noqonayo markaasoo wiilkii dhashoo dhan hala gowraa ayuu dhahay ah, fircawna waxau ku riyoodaa layidhi naar oo shaam kasoo baxday oo guryihii qibdiyiinta baabi'isay reer banu israa'iilna reebtay markaasaa ninkaas kaahinka hau fasiro waxau ku fasiray in anug kasoo bixi doono reer banu israa'iil mulkigiisa baabi'i doono maxaa yeele kuhaanadu marba fasirkooda uu sax iska noqdaa wafii dalikum kiimaa kow dhahay lamiirka haddii cadaabta loo celiyo balaaun waxay noqonaysaa ibtee weeye wafii haddii injaha loo celiyone balaan waxay noqonaysaa incaam weeye wafii dalikum kiinaas oo cadaabka balaaun bala ayaa ku sugan ama wafii dalikum korintiinaas balaaun nimcayn ayaa ku sugan balahaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday balahaasoo cadiibna ogeyn haddana ilahi wuxuu dhahay wadkuru xasuusta id fararnaa bikum aa idin dhabalnay fararnaa aanu dhambalnay bikum bisaabikum idinka sababkiina albaxra badda aan dhabalnay ilaa aad gashaan idinkuu ka cararaysiin aday idin fircoon ahay faanjaynaakum anjaynaakum dabeedna waanu idin kornowna ilaahay oo waxaan idinka korinay darab ki dhacay oo ku dhacay fircoon iyo qoladiisii wa waan maashaynay aala fircawna fircoon aalkiisina waan maashaynay iyo in jirtay wal antum idinkuna tanduruuna aad fiirinaysiin reer banu israa'iil wal antum idinkuna tanduruuna aad fiirin sida badda isu daboomayso wadkuru xasuustawdha haddana alle id wakti waacadnaa aan la yaboohtanay muuse nabi muuse arbaciina leylatan afartan habeen aanu kula yaboohtanay uma bacdiyeelowdha ilaahay ittakhadtum waxaad yeelateen alcidla dibigi ayaad ilaah ka yeelateen min bacdii muuse bacdigiisa walxaal antum idinkuna daalimuuna haalimiin aatihiin haddana waxaa ilaah nooga waramaya qabaa'ixdii ay sameeyeen wax kamid mid ah wadkuruu xasuustawdha ilaahay id wakti waacadnaa aanu la yabo waacadnaa haddii siyaasinin raacay noqonaysa waacadnaana markaas aanu yaboohnay weeye muuse nabi muuse arbaciina leylatan afartan habeen waa markii nabi muuse tawreed laga soo siinaayey dhuur jabooduh laga soo siinaayey oo waxa weye haddii ilaahayda waan ku tegi doonaaye soo soomaayey ee markii oo halkaas yimaado waxa weeye kitaabka tawreeda lasoo soo siinaayey arbaciina leylatan afartan habeen weeye oo markii ay gooday tawreed la siinaayo weeye si ad uga camal fashaan uma bacdi yelowdha ilaahay ittakhadtum waxaad ka yeelateen reer binu israaiilow alcidla jibigi min bacdii muuse bacdigiisa ayaad ilaah ka yeelateen walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin marka casharkeena intaas wuu ku egyahay ilah subxana wa taala aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu rabbilcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxammadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin uma lacalakum tashkuruuna waida aatayna muusa alkitaaba walfurqaana lacalakum tahtaduun waid qaala muusa liqawmihi ya qawmi inakum dalamtum anfusakum biitikaadikum alcijr فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تعذرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حبة وقولوا حبة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بسم الله الرحمن الرحيم casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo labaad oo suurat lbaqara ka mid ah waxaa ilaahi subxaanahu watacaala noogaga soo warramayey casharadeenna hadda aynu ka soo baxnay amuurihii soddonka ahay oo lagu tirtisiinayay reer binu israa'iil nicmooyinkii ilaahay ugu necmeeyey qabaa'ixdii ay sameeyeen waxyaabihii foolxumada ahay cadaabka intiqaamaad intiqaamaadka ahay oo ilaahay uu ku riday ayaa alla noogaga warramaayey marka casharkeenna waxaa ugu dambeeyey nabiyullaahi muuse ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxaad xasuusatiin reer banu israa'iilow markaana u yaboonna nabi muuse afartan habeen oo markaasi waxa weeye uu noo imaanaayo oo aanu siinayno kitaabkii tawreeda saad uga camal fashaan markaas bacdigeedna waxaad samaysateen dibi ou dhalaaliyey ninka la yidhaha muuse saamiri ayaad ilaah ka yeelateen markii nabi muuse uu ka soo tago miiqaadka soo aaday walxaal antum idinkuna daalimuuna dhaalimiin aad tihiin qaacida dhaalimiin waxay ku ahayeen oo aad ku tihiin waa la leeyahay bitikhaadihi dibigaas yeelashadiisa oo ilaahay kayrkiisa aada caabudeen waa lilwadcikum alcibaadata fii kayri maxallihaa cibaadadii ayaad waxaa dejiseen meel aan booskeeda haynin arrintaas markay sameeyeen ilaahay wuxuu yidhi suma bacdiyeeda cafownaa waanu cafinay cankum xaggiina waanu cafinay dibigii ay oo saamiri haddii ilaahay aqsadiisa waan furi doonaa oo u dhalaaliyey waxau waxay saamirigaanu nin ibnu sinaha walaadu sinaha ahay hooyadiis ayaa meel buura ku dhashay markaasaasaa la sheegay kolkaasay wada tagtay ayadoo qoonkeeda ka baqaysa inay wax u geystaan say jibriilaa soo koriyaa layidhi markaasuu waraabi jiray fartiisa caano ayuu ka waraabi jiraa la yidhi waxau gara jira markaasi say jibriil ayuu gara jiraa la yidhi oo arki jira u imaa jiray raadkiisa meeshuu faraskiisa raadkiisa ku joogsadane haddii shay meyd ahoo dhintay lagu dejiyo waan yeelaanayay oo geedaha markaas qalalka markuu ku joogso ayuu yeelaanayay meeshaasuu markaasu waxaasuu ka saamay markaasuu waxa weye dibi ayuu sameeyey raas rayskii oo waxawey markaa raadkiisa jibriil ayuu carra ka soo qaatay markaasuu ku shubay markaasuu waxau noqday dibi oo booraaya haddii ilaaha yidhahdana waxaa uu tegi doonaa suuradaha kaloo soo socda munaafiq ayuu ahay reer banu israa'iil ka mid a ah. markaasay dibigaasay caabudeen ilaa laba iyo toban kun mooyaane alla markaas wuxuu dhahay subxaana watacaala uma cafuuna waanu idin cafinay cankum xaggiina oo dunuubti waa idinka tirnay min bacdi daalika iyo ashagaas bacdigeeda lacallakum inaa tashkuruuna aad shukristaan ow dha ilaahay haddana ilah wuxuu yihi subxaana wa wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id wakti aatayna aanu siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabka aan siinay nabiyulaahi muuse marka kitaabkii towreedhay aanu siinay xasuustow dha ilaahay iyo walfurqaana furqaanti hadda furqaantaan warka cafu tafsiir weeye kitaabka laftirkiisaa loola jeedaa oo waxa weeye alfaariq bayna alxaqi waalbaadili walxalaali waalxaraam waa mid xaq iyo baadil kala saaraya xalaal iyo xaaraam kala saaraya lacalakum minha tahtaduuna aad hanuuntaan oo kitaabkaas aad ku hanuuntaan baa idugu hanuuntaan haddana alla wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta id wakti qaala uu yidhi muuse nabi muuse liqowmihi qoomkiisu u dhahay waa kuwii biriga caabudaye cayala dadkii markay caabudeen waa dembaabeen wadkuruu xasuustow dhahay id wakti qaala muusa nabi muuse u dhahay liqowmi qoomkiisi yaa qoomi qoomkaygiyow inakum idinku dalamtum maa dulmiseen anfusakum laftiina ayaa dulmiseen inakum idinku dalamtum maa dulmiseen anfusakum laftiina waxaadna ku dulmiseen biitikhaadikum yeelashadiina alcidli diliga ilaahaad ka yeelateen fataauu noqda ilaa baari'ikum khaaliqiina ama ilaa baari'ikum khaaliqiina wey rabbiga idin abuuray u noqda weeye faktuluu dila marka tawbadii see noqonaysaa tawbadii waxaa wey inay isdilaan weeye faktuluu dilow dhahay anfusakum naftiina dila oo midka beriia oo berika ah waxaas ninka mushrimka ah waxaa sameeye ha dilo weeye daalikum kiinaas oo qadriga ayaa khayrun lakum idin khayr badan cinda baariikum rabbigiina agtiisa khaaliqa sidaasaa tawbadooda laga dhigay anana hadda waxa weye dembi ka soo galno ilaahay oo soo noqonaa la karabaa dadkaas arrinta waa lagu adkeeyey dembi hadday gaa inay isdilaanay ahaaday haddii waxa weye nijaaso meel ay ka gaarto waa la goynaaya meesha maa ruuciisay bixinayeen annaga diinteena diinu samaaca weeye ilaahay yaa noo fuudiyey wax kasta maxaa yeel tawbadeedu waxaa laga dhigay inay fakturuu anfusakum naftiina dilaa layidhi waa lagu cuquubaynayaa dalikum kiinaas oo qadliga ayaa khayran lakum idin khayr badan cinda baariikum khaaliqiina agtiisa marka sidaa la waafajiyey ilaahay wuxuu ku soo diraa daruur oo madow si waxaa aysan isu arag aysan isugu naxariisan ilaahay iska dilaan baa todobaatan kun wax ku dhowaa mase ka badanba faqaala dabeedna alla waa ku soo noqdow dha ilaahi calaykum korkiina oo tawbadiina ilaahi aqbalay ina allana huwa tawaabu alli tooba aqbalid badan weeye alle alraxiimu alliga naxariisto weeye wadkuru waxaad suu soo dhacdaa id wakti qultum aad tidhaahdeen markii nabi muuse aad la baxdeen si waxa weeye adigu cudur daarataan alle ood cudur daarataan cibaadatul cidli la caabudaayey nabiy laahi muuse kaamki ilaahay isagoo dhegeysanaya idinkuna aad maqasheen kaasaa marka hadda waxyaabo kale iyaguna masaawi ah ama qabaayaxa oo ka dhacay ayaa ilaahay subxaana watacaala inooga warramaya ayagoo hadda qisadaas bayaankeedana aanu ku tegi doono suuradaha kale maxaa yeele waxaa la sheegay tawbadeedii markii la aqbalay ayaa ilaahi nabi muuse wuxuga waxyooday qoonkaaga todobaatan ninka soo qabo oo ayagu dibi aan caabudin waxaadna fartaa inay dharka dahirsadaan iyo berinka oy soo aadaan adiga ku soo raacaan wey jabaloduur ay ku soo raacaan si ay u cuuri daaraan dadkii dibiga caabuday dibnidhaafna ay u weydiiyaan ayna u noqdaan weye markaasay doortayaa la yidhi markaasay raaceen jabaluduur ay u raaceen markay maqleen kalaamkii ay maqleen ilaahay kalaamkiisa nabigu sala waramayey ayay markaasay waxa weye hadalladatan ayay ku yidhaahdeen a la markaasuu dha ilaahay yadkuruu xasuusta id waktu qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina laka anagu kuu rumayn xataa xataa narallaha alla intaan ka arkayno jahratan si cayaane intii ilaahay awoga jeedayno maba kuu rumayaynaba faakhadatkum dabeedna waxaa idin qabatay ula ilaahay asaaciqatu qaylade ayaa idin qabatay say jibriil ayaa ku qayyaalaye marag ayaa ku qayla say jibriil ayaasa la yidhahdaa amase waxa weeye naaraa kusoo degtaa say gubtaa la yidhahdaa faakhadatkum dabeedna waxaa idin qabatay asaaciqatu qayladii markaasaa dhimateenaa ku jirta walxaal antum idinkuna tanduruuna aad fiilinaysaan waxyaabaha idinku degaya weeye maxaa yeele si murataba oo tartiib ay u dhinteen halaa dhimanaya kii kale ujeeda kii kalaa dhimanaya kii kale ujeeda saasay ku dhinteenaa layidhi way meesha ku nagaayeen maalin iyo habeenaa layidhi oo ninka xayiga ah meydka oo fiirinaayo wal xaal antum idinkuna tanduruuna aad fiirinaysaan waxa idinku degaaya uma bacdiyeedowdha ilaahay bacafnaakum waa ah idin soo bixinay waa idin soo noolaynay min bacdi mowtikum dhimashadiinaas bacdiyeeda ayaan idin soo bixinay lacalakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan uma bacafnaakum waan idin soo bixinay halhal ayaa loo soo nooleeyey si waxaa weeye ay u efra qaataan oo meyd ay u efra qaataan marka hadda meydkaanu mid xaqiiqaha waxay baa layidhi laakiin waxaa lagu soo dhooliyey shafaacada nabiyullaahi muuse ayaa ilaahay shafaaco weydiiyey si ay dashooda u dhamaystaan loo qadaray marka waan ku tegi doonaa ee maytada dhimashada ayaa waxa weeye saddex qaybooda mayta la yidhaha mayta mayta oo xaqiiqiya oo midda ajasha dasha dhintaa iyo mid la yidhaha maytatu lictibaar iyo maytatu tacdiid mid la yidhaahdo midda hadda nimankaan ku dhacaysa maytatu tacdiidaa la yidhaha waa la cadaabayaa ictibaarkuna tacuzeyr haddii ilaahay ku tegi doono oo markaasi waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala markuu qaryadi arkay ah baaba'day uu dhahay ow kaladii mara calaa qadati wahiya haawiyatun calaa uruushiha qaala anaa yuxyi hadihi llahu bacda mawtiha faanaasahu llahu miata caamin taas idan mawtatu lictibaara ah layidhaha dhimashadu sideedaba saddexdaas toobad waayo wakti kastana way dhici karaysaa marka hadda nimankan reer banu israa'iil geeridan ku dhacday ee haddana la soo adduunyadiisa marka lagu soo meeleeyey waxa weeye maaragtay mawtatu tacdiibaa layidhaha maxaa ilahi ugu dheertuma bacafnaakum aa idin soo bixinay min bacdi mawtikum dhimashadiini ka bacdi lacalakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan oo nicmadeena aad ku shukrisaan haddana nicmada kaleo ilaahay ugaga waramaayo alla wuxuu yidhi wadallalnaa waanu hoosinay calaykum korkiina alqanaama daruurta ayaanu ku hoosinay waktigii tiiha ay ku dhaceen waa ku tegi doonaa ayaa daruur la hareeyey oo lagu hareeyey saxaab oo raqiiq oo jiracsan oo qoraxda kulaylkeeda ka xigsanaya ayaa loo keenay markaasaan marnaba qorxu dhigaynin taas laftirkeeda waa nicmaha iyagoo tiina ku jiray wadalalnaa waanu hoosinownay alayhi calaykum korkiina alqamaama daruurta ayaanu ku hoosinay waanzalnaa waanu dejinay calaykum korkiina almanna marab ciraadki iyo wasalwaa shimbirka hawsanaay intay tiha ay ku jireen afartankii sano waa ku tegi doonaahe suuratulmaaida uu teginaaye hadii ilaa yidhaahdo waxaa weeye waxaa markaasi la siinaayo mannigaas iyo salwahaas waa baalkila sare jabiinka la yidhahdo iyo dayru samaaniga weeye kalyaa waxaa kale ah la yahay hilib sooda waay ama shimbirihii maaaysa iska dhalahaayana ahaad waqulna ay waxaa idla dhacmowdha ilahay